بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ببعض النانت المضارع افتتيح وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا وافتحوا منتصلا بغيره ولغير الياء كاسرا أجز في الآتمين فاعلا أو ما تسادر همز الوصل فيه أو تزائدا كتزك وهو قد نقلا filya wfii غayriha in ulxiqa baba w ma lahu lwaaw faa naxwu qaad wajila kasru man qabla aakhir اlmudaarici min dalbaabi yalzamu in madihi qaad xudila ziyaadataan taai awala wain xasalaad lahu famaa qabla alaakhir iftaxaan biwilaa bismi illaahi araxmaan araxiim faslun fi lmudaarici culima waxaynu ka soo baxnay ficiladii maadi oo dhan afar qaybood ayaa laga dhigaa cashirada ficilada qaybta koobaad waa maadi bay ka hadlaysaa wuu inoo soo dhammaaday ama ha ahaada maadigu mujarad ama ha ahaada maadigu masiid wuu inoo soo dhammaaday qaybta labaadna mudaaric bay ka hadashaa qaybta mudaaric waa qaybta maanta aan bilaabayno oo qaybtii labaad derajadii labaad ee ficilada ah qaybta saddexaadna ficil majhuul bay ka hadashaa qaybta saddexaad ficil majhuul bay ka hadashaa qaybta afraadna ficil amar bay ka hadashaa afartaa qaybood maalinta ay inoo dhammaadaan baa inoo dhammaaday bay ka dhigan tahay qaybta koowaad waa maadi qaybta labaadna waa mudaaric qaybta saddexaadna waa majhuul qaybta afraadna waa amar maanta haddaba mudaaricii baynu maraynaa qaala naadimu naadimku wuxuu yidhi raximahu اllaahu tacaala allaha u naxariisto oo wa nafacanaa nagu anfaco biculuumihi culuumtiisa aamiin faslun fi lmudaarici ayuu yidhi mudaaric baan ka hadlaya oo sownagii mudaarica ka soo hadalay mudaarica facili inuu yafcalu ku yimaad mudaarica faculana inuu yafculu ku yimaad mudaarica facalana inuu afar qaybood ku imanayo ama noocun yugsar ama noocun yudam ama noocun yuftax ama noocun dulwajayn sawnaga sidaa mudaarica usoo dhiganay mudaaricii aan soo dhiganay xashwi baa la yidhaha xashwi oo hulaasiga oo qura ayuu ku saabsan yahay laakiin mudaarica halkan aynu ku arkaynaa waa mudaaric guud oo macalhulaasigii baa la wadaagaya saddex qaybood oo qura ayuu mudaaricani ka hadlaya inaad fahanto o ficilka mudaaric maxaa lagu bilowdaa bilowga hore maxaa dhaca jawaabta maad garanaysin bilowga mudaarica waxaa gelaya waa xuruufu anaytu afar xaraf oo xuruufu anaytu la laba xuruufta mudaarica bilowgiisa dhacday maxaa la xarakeeyaa xuruufta mudaarica bilowgiisa dhacday maxaa la xarakeeyaa hadduu ficilkani rubaaci yahayna damaa la xarakeeyaa haduu kayru rubaaci yahay oo hulaai iyo khumaasi iyo sudaasi ana fatxaa la xarakayni waa jawaab yaroo fudud qabla aakhirka mudaarica maxaa la xarakayni xarafka u dambeeya ka ka horeeya ee mudaarica xarakadiisu waa maxay qabla alaakhirka mudaarica waxaa la xarakayn haddii uu ficilka maadi ta watay taa u ziyaada khumaasi hadduu yahay khumaasigunbaa ta qaata khumaasigii ta'da watay hadduu yahay saddex iyo tobankii wasan ee khumaasiga ahaa iska tuur saddexdii la odhan jiray hamsay qaataan maxaa soo hadhay toban xabadii faclalo ka timid ugee koob iyo toban koob iyo tobankaa wasan ayaa ta lagu bilaabaaye koob iyo tobankaa qablal akhirka waa la fadxini waa qasab tadaxraja marka haddaba mudaaricaynaysi tadaxraja ra'da ayaa qablal aakhira waa inaad fadxisaa yatadaxraju tacallama yatacallamu tashaaraka yatashaaraku tamaskana yatamaskanu tarahshafa yatalahshafu tashaytanat tatashaytanu tatashaytanu wahaakada qablaakhirka waa in la l wixii tasita waa koob iyo toban wasan wax alla wixii aan ta'sidaninee koob iyo tobankaa ka soo hadhay hadday facalo yihiin ama ficilo yihiin ama facula saddexdaa waan soo dhiganay oo facalo waa facilo waa la qablaakhirka iyo facaalu caynka qablaakhir waa la fadxin waan soo dhiganay faculana waa la godayay yo faculu qablaakhirku caynku ah in la godayo waan soo dhiganay facalana afar baynuu soo qaybinay wixii aan saddexdaa ficil ahayn koob iyo tobankaa ta'da sitana aan ahayn qabla alaakhirkooga waa la kasrinaya maalan akrama markaad akrama tidhaa hala mudaariceeyo yukrimu baad ku mudaaricayn yukrimu yukrimu yukrimu indalaqa yandaliqu saddexdaa tallaabo oo qura weeye cashirkeenu culima saddexdaa tallaabo aad bay u fudud yihiin sida meesha inooga muuqata soocaynkaa ma aha tallaabada koobaad sheekh maxamed sheeg bal may tallaabada o mudaarica gebigiisu waa saddex tallaabaynu nidhi tallaabada koobaad ii sheeg may nacam maxamed cilmi tallaabada koobaad ii sheeg ee mudaaricu ka hadlayo sax maxaa bilowga maxaa awelka dhacaya mudaarica maxaa xagga u horeysa dhacaya waa afarta xaraf ee xuruuf anaytuah tallaabada labaad ii sheeg may tallaabada labaad ii sheeg yaa ii sheegaya tallaabada labaad yaasiin bal sheeg tallaabada labaad xuruuftaa maxaa la xarakayni xuruuftaa anaytu a ah maxaa la xarakayni tallaabada saddexaad sheeg qablalaakhirka mudaarica xarakadiisa saddexdaa tallaabo oo qura ayuuba gebiba mudaariceen idinka hadlayaaba saddexdaa tallaabo maxaa bilowga mudaarica dhaca waxa bilowga dhaca maxaa la xarakayni qabla alaakhirka mudaarica maxaa la xarakayn ma saddexdaa tallaabo quraad garan waayeysaa waa absad shay wuxuu yihi sheikeenu markuu taa bilaabayey iftax buu kaygan yidhi iftax ma aha iftax iftatix bay ahayd iftatix iftatix ku furfuro almudaarica mudaarica ku furfuro bibacdi na'tii na'tii midkood ku furfuro na'tii afarta xaraf ee na'tii ah mid kamida ku furfuro intaasi waa xukunkii koobaad xukunka koobaad maxaa mudaarica lagu furfurtaayo awalkiisa dhaca waa afarta xaraf ee na'tii loo yaqaano ama atayna ama na'tii bibacdi nati nati midkood ku furfuro nati mid kamida ayaad mudaarica ku furfurani daraba haddaba maxaad samayn daraba bal nuunka ku furfurta nati nuunkeega ku furfurta maxaan odhanaya daraba markaa nuun ku bilaabo nadribu haddana nati hamseega ku furfurta nati xarafka labaad oo hamseha daraba ku furfurta adribu haddana nati ta'deeda ku furfurta daraba tadribu haddana nati ya-da ugu dambaysa mudaarica ku furfurta yadribu afartaa xaraf ayaa horta mudaarica lagu furfuranaya iftatix ku furfuro almudaarica mudaarica ku furfuro bibacdi nati biaxadi nati nati midkood ku furfuro intaasi waa ficilka mudaaric awelkiisa maxaa dhacaya xukunkii ahaa walahu waxa u sugnaaday damun iyo godaal baa u walahu natigii ama bacdu natigii walahu waxa u sugnaaday waa wixii mudaarica lagu furfuranayay ee natida ahayd damun godaal baa u oo waa la godi idaa wusila marka lala xidhiidhiyo birubaaciyi ficil rubaaciya marka lala xidhiidhiyo mulaqankii oon la kala qaadaynin mulaqan oo mujarad iyo masiid aan loo kala qaadaynin rubaaci hadday gasho waa in la damiyaabuu ina yidhi rubaacigaasi waa imise wasan bal sheega rago waa imise wasan rubaacigaasi waa imise wasan ya rubaacigaasi waa imise wasan sheega de ya rubaacigu waa afar afar wasan baa rubaaciya xagga qoladan kale maxay idhaahdeen labiyo labaatan labiyo labaatan eeg iska ilaaliya waa labiyo labaatan labiyo labaatan wasan weeyi rubaaciga aynu halkan u baahannahay koob iyo labaatan masiid bay ahaayeen xabaddii faclale ee mujaradka ahaydna u geysta labiyo labaatanka marka la mudaaricaynayo xarafka xuruufu na'tiiga ah in la godo ayaa lagama maarmaana akrama haddaba maxaan ku mudaaricayn akrama waa waa rubaaci dee qasab waa inaan godnaa maxaynu akrama hamse ku mudaaricee okurimu haddana nuun ku mudaaricee nokurimu haddana ta ku mudaaricee tukrimu haddana yaku mudaaricee yukrimu eg wahaakada callama callama waa imise callamana callama waa imise xaraf afar xaraf eye mudaariceeya callama yucallimu tucallimu nucallimu ucallimu qaatala mudaariceeya qaatala ilan waa rubaacigiiye maxaan idhaha qaatala waa qasab inaynu godnaa haye qaatala maxaynu nidhahnaa qaatala yuqaatilu uqaatilu nuqaatilu tuqaatilu wahaakada saasaynu ugu dhawaaqaynaa waa labiyo labaatan wasan buu sheekhu halkaa ku sheegay walahu damun taasi waa labiyo labaatan wasan wixii rubaaciya la damiyo buu ku yidhi xuruufunaatiidgu markay gasho rubaacigaasi labiyo labaatan wasan buu noqonaya walahu waxaa usugnaaday sugnaaday na'tiigii damun ayaa usugnaaday sugnaaday idaa wusila marka lala xidhiidhiyo birubaaciyi rubaaci marka lala xidhiidhiyo muطlaqankii oon la kala qaadaynin oo muطlaqan seen loo kala qaadaynin mujarad iyo masiid baan loo kala qaadaynin mujaradku waa xabad masiidkuna waa koob iyo labaatan labiyo labaatankaa wasanba xarafkooga koobaad hala dambiyo camridigii maxaynu kusoo dhiganay arday camridigii markuu qodobkan ka hadlaya camridigii muxuu ina lahaa waxayثu kaanat fii rubaaciyin tudam wa fatxuhaa fii ma siwaahu multazam waxayu kaanat fii rubaaciyin waxayu kaanat fii rubaaciyin tudam wa fatxuhaa fii ma siwaahu multazam waa ila socotiin baan umalayn qodobkii labaad baynu halkaa kaga baxnay qodobka labaad halkaasaynu kaga baxnay haddaba beydka koobaad saddexda qodob ee mudaaricu uu ka warramo laba kamida buu koobsaday saddexda qodob ee mudaaricu uu ka warramo laba kamida ayuu beydka koobaad koobsaday ma ilaahaysin laba labadaa labada beydka koobaad uu koobsaday waxa weeyi mudaarica maxaa lagu bilaabaa jawaabtu waa afarta xaraf ee nati lagu bilaabaa mid kamida su kalena waxa weeye maxaa la xarakeeyaa natiga waxaa la xarakeeyaa hadduu rubaaci galo godaal rubaacigaasina waa imise wasan laba iyo labaatan wasan buu noqday koob iyo labaatan mujarada koob iyo labaatan maziid ah iyo xabad mujarada marka aad doonaysa inaad macnayso iftatix waa ko aniga iftax buu qoraya iftax maaha waa iftatix iftatix waa ko halkaasaad ka bilaabaysaa iftatix almudaaricana waa laba bibacdi naatiina waa saddex walahudu waa afar damuntu waa shan idaadu waa lix wasiladu waa toddoba birubaaciyadu waa sideed mulaqanna waa sagaal sidaasaa loogu dhawaaqayaa dee number yar unbaad saa hoos cararaysaa dheg dheg dheg dheg si aad markaad macnaynaysa macnihii una kaaga khalkhalin maxaan ku idhi ka bilow iftatix iftax baa qorana iftatix ka dhigo almudaaricana waa laba bibacdi nati waa saddex welahudu waa afar damuntu waa shan idaadu waa lix wasiladu waa toddoba birubaaciyi waa sideed mulaqana waa sagaal iftatix ku furfuro almudaarica mudaarica ku furfuro bibacdi nati biaxadi nati nati mid kamida ku furfuro walahu axadu natiga waxaa usugnaaday damun damo ayaa u sugnaaday idaa wusila marka lala xidhiidhiyo birubaaciyi ficil rubaaciya mulaqan kii oon la kala qaadayn oo mujarad iyo masiidan loo kala qaadaynin mujarad iyo masiid looma kala qaadayo waana labiyo labaatan wasan rubaacigu koob iyo labaatan masiid ah iyo xabad mujarad ah aynu ka baxna culima beytkaa waftaxu haddaba natiiga maxaa la xarakayn baan isku ogeyn sawmaaha mudaarica maxaa lagu furfurtaa afarta xarafee nati la yidhaha mid kamida maxaa la xarakayni rubaaci hadday galaan waa la godi hayru rubaacina maxaa laga yeeli hayru rubaaci oo hulaasigii iyo khumaasigii iyo sudaasigii ah bal haddaba hayru rubaaci wasanadiisa ii sheeg waxaan rubaacigu imise wasan buu yeeshay labiyo labaatan wasan saw maaha naxwiiluhu halkan ma fahmayo markuu camriidigu inalahaa waxaysu kaanat fii rubaaciyin tudam rubaacigaasi waa labiiyo labaatan wasan dee sarfiilun baa garanaya koob iyo labaatankii maziidka ahaaye halhalka lagu derayey ee afcala facala facala facyala faclata safcala tafcala faclana maxaa la jiray fawcala facala faycala faclata facmala fancala famcala waxa weeye wasanadii saa loogu dhawaaqi jiray koob iyo labaatanka ahaa koob iyo labaatanka iyo faclaladii mujaradka ahayd mayla socotiin labiiyo labaatankaa sarfiilun baa fahmaya naxwiile ma fahmayo haddaba bal waxaan doonayaa hal arday oo mudaariceeya tarahwaka bal sheekh maxamed maanta sheekh maxamed bay haysataaye sheekh maxamed tarahwaka haye maxaa tidhi maxaa ha waa la tarahwaka wuu isjejebiyey okay qabla alaakhirka de waa in la kasriyaa qabla alaakhirka ka u dambeeya ka ka horeya waa in la E, waxaan doonaya tarahwa kama doonayo waxaan doonayaa jawraba jawraba afwan jawraba jawraba maxaa tidhi yujawribu jazaaka allahu khayra qaatala daxraja zalzala shayطanat cadyata cadyata cadyata ya yucadid khalbasa yukhalbisu zamlaqa jalmata yujalmitu baytara zamlaqa ya zamlaqa zamlaqa maxaa zamlaqa ha yuzamliqu wahaakada haddaba culima wixii aan rubaaci ahayn wii wax alla waxaan rubaaci ahayn waxaan rubaaci ahayn maxaynu ka yeelaynaa waa la fadxinayaa baynu nidh ilaa masaa'il mooye waxaan rubaaciga ahayn wasanadiisa ii sheega khumaasi oo dhan khumaasigu imise wasan buu lahaa saddex iyo toban may afar iyo toban dhaha khumaasigu imise wasan buu khumaasigu imise wasan buu lahaa afar iyo toban afar iyo toban ka ma garanaysiin waa saddex iyo tobankii hulaai laba lagu daray ka imanayey iyo iyo rubaaci hal lagu daray xabadii ka imanaysay afar iyo tobankaasi waa khumaasi sudaasigu imisuu lahaa may lix iyo toban sudaasigu imisuu lahaa meel afar iyo tobana iyo meel lix iyo tobana imisay isku yihiin soddon soo maaha iyo hulaakii saddexa saddex iyo soddon wasan ayaa horta khayru hulaaia ah. eeg markuu camriyadigu lahaa waxaysu kaanat fii rubaaciyin saw labiya labaatan ma aha wa fatxuhaa fii ma siwaahu siwaahudaasina waa imise wasan markaa waa saddex iyo soddon wasan siwaahudaasi waa saddex iyo soddon wasano saddexdii hulaasiga facala facila facula hulaasigu waa saddex dee kayru rubaacigu waa hulaasigi khumaasi iyo sudaasi hulaasigu waa saddex khumaasigu waa afar iyo toban sudaasigu waa lix iyo toban intaa un isku geyso saddex iyo afar iyo toban iyo lix iyo toban mayna saddex iyo soddon ahayn saddex iyo soddon kaa wasan ayuu camridigu kulahaa faxi inaguna waxaan ku odhanaynaa faxi ilaa qaybo kasruhu bannaan yahay mooyaane waftaxu faxi hadaa iftaxu ku jirtaa waxay u noqonaysaa bacdu natiigii waftax faxi hu oo bacdu natiigaa bacdu natiigii faxi mutasilan marka uu la xidhiidhsado bikayrihi bikayri rubaaciyi rubaaci kayrkii markuu la xidhiidhsado faxi xuruufu nati ama xuruufu anaytu hadday hayru rubaaci galaan maxaa la xarakayn xuruufu nati hadday hayru rubaaci galaan maxaa la xarakayn fatxaa la xarakayn haddaba qaybtaa fatxaha la xarakaynaya waa intee waa khayru rubaaciyo waa saddex iyo soddon wasan waa hulaasigiiyo saddexa khumaasigiiyo afar iyo tobana sudaasigiiyo lix iyo tobana saddex iyo soddonkaaba in la xarakeeyo fatxo laga dhigo weeyaan calimo markaad mudaaricaynaysa maxaad ku mudaaricayn calima yuclamu may dhaa yuclimu may waa in waa hulaasiya xarafka koobaad waa inu fadxa sitaa ama hamse ha ahaado ama ta ha ahaado ama nuun ha ahaado ama ya ha ahaado xarafkan koobaad waa inuu fadxa sitaa yaclamu waftax fadxi hu oo bacdu naatiiga ah mutasilan marka uu la xidhiidhsado biayrihi bikayri rubaaciyi rubaaci ayrkii markuu la xidhiidhsado biayrihi bikayri rubaaciyi rubaaci kayrkii markuu la xidhiidhsado hayru rubaaci markuu la xidhiidhsado waa in la fadxiyaa baynu nidhi waad ila socotiin halkaa haddaba qowlka tamiimiyiinta iyo xijaaziyiinta ayaan isku aragti mas'aladan ka qabin qolo waxay leeyihiin annagu fadxahaa un baanu sidanaa oo waa waftaxu oo waa wujuuban waajibnimo ayaa loo fadxinayaa qolana waxay leeyihiin qaarna waa wujuuban haddaanu nahay tamiimiyiinta qaarna wujuuban ma ahee waa jawaazan bal haddaba eg waftax fadxihu oo bacdu na'tiiga ah mutasilan marka uu la xidhiidhsado bigayrihi bigayri rubaaciyi rubaaci gayrkii markuu la xidhiidhsado waajiz bannee kasran kasro bannee ligayrilyaai ya-da gayrkii ku bannee ama u bannee fil aati ka imanaya dhexdiisa ku bannee min facile facile ka imanaya wuxuu ku yidhi xurufunaati waa imise xaraf afar xaraf ya-du waa fatxun bay qaadani ya-du maxay qaadan baynu nidhi ya-du fatxun bay qaadani wax kale ya-du qaadanaysaa ma jirto waa wujuuban in ya-da la fadxiyo calimo markaan mudaaricaynayo waa qasab inaan fadxiya oo maxay dhaha xilliga yada yaclamu waa qasab haddaba waxa waxaan yada ahayn waa imisa waxa aan yada ahayn waa saddexdii kale haddii hamse aan ku bilowdo ama anta ku bilowdo ama anuun ku bilowdo ficilkuna uu facilo noqdo fadxihii iyo kasraayii wada banaan bal haddaba calimo mudaariceeyo hamse ku mudaarice mar waan fadxini hamseha ah, oo aclamu baan odhan marna waan kasrini hamsaha oo maxaan odhan iclamu nuun ku bilow calimo nuun ku mudaarice mar naclamu baan odhan marna nuunka kasra sii niclamu mar ta baan ku bilaabi oo maxaan odhan taclamu baan odhan marna maxaan odhan ticlamu kolkaa ficilku hadduu ficilo noqdo welibana shardi baa ficiladaa loo xidhayaaye laba shardi bay culimada qaarkood u xidhaan waxay dhaha ficilo oo muctalulfaai bil yayna noqonin ficiladu yayna muctalulfaai bilwaawi noqon ilan xaggan dambe buu ina odhan doonaa xagga dambe ayuu warka keeni doonaa odhanaya maxay filyaa wa fii gayriha in ulxiqa biaba ogmaa lahulwaawu faaa naxu qad wajila qad wajila buu keeni doonaa waxaa la ogaaday haddaba qad wajiladaasi shardi inay tahay kan hore ee hadda aan ka hadlayna khasisaya ficilada ya waa la fadxini uun oo fadxun baa kuugu banaan wixii an ye ahaynna laba weji fadxo iyo kasraa kuugu banaan laakiin shardi waa inayna muctalulfaai bilwaawi ahayn culimada qaarkoodna waxay idhaahdeen yayna noqonin shaadna yayna noqonin ama dulwajayn ha ahaato ama shaad maxdiya ha noqoto shaadna yayna noqonin bay yidhahdeen waajiz banee kasran kasro banee ligayrilyaai ya-da kayrkeed ku banee fil aati ka imanaya ku banee min facila facilo ka imanaya ficilka facilo ka imanaya cilmiba maxaynu wixii yiihina waa fadxa qura wixii an ye ahaynna oo hamsihii iyo ta'dii iyo nuunkii saddexdaa ah laba weji waa fadxo iyo kasro halkaa mayla fahanteen haddaba mas'aladan waxaa isku aragti aan ka qabin nimanka la yidhaha tamiimiyiinta iyo nimanka la yidhaha xijaaziyiinta xijaaziyiintu waxay qabaan annagu fadxun baanu aaminsannahay bay yidhahdeen fadxahaa uun ama ya ha ahaado ama kayrulya ha ahaado ama ficilo ha ahaado ama kayru ficilo ha ahaado kol hadduuna rubaaciba ahayn rubaaciba hadduuna ahayn annagu waxaanu aaminsannahay bay yidhahdeen fadxo qura tamiimiyiintuna waxay yidhaahdeen fadxaha waanu idinla qabnaa gaar ahaan hadduu ficilku ficilo yahay ya lagu mudaaricaynayo waa waajib fadxahaasi hadii aan ya lagu mudaaricaynayno saddexda kale midkood lagu mudaaricaynayo saddexdii kale midkood haddii lagu mudaaricaynayo fadxihii kasraa noo weheliye bay yidhahdeen tamiimiyiintu waftaxu fadxi buu ku yidhi bacdunaatiiga mutasilan marka uu la xidhiidhsado bigayrihi kaa kayrkii markuu la xidhiidhsado waa hayru rubaaci markuu la xidhiidhsado oo hulaasi iyo khumaasi iyo sudaasiya saddex iyo soddon wasan bigayrihi waftaxudaasi tamiimiyiintana waa jawaazan xijaaزiyintana waa wujuuban wاftaxuu fadxi bacdunatiga mutasilan marka uu la xidhiidhsado bigayrihi bigayri rubaaci rubaaci gayrkii markuu la xidhiidhsado wa ajiz banee kasran kasre banee ligayrilyaai ya-da gayrkeed u banee fil aatika ka imanaya min ficile ficile ka imanaya dhexdiisana ku banee kow ficile hadduu ficilku ka imanayo muctalulfaai bilwaawina ayna ahayn waxaan ya-da ahayn oo saddexda kalea laba weji baa ku banaan o ma ama kii hadduu ka imanayo tasadara uu awaloobay hamzulwasli hamzulwasli fiihi dhexdiisa uu awaloobay haddii wasliba uu bilowgiisa dhaco isna waxaan ya ahayn laba weji baa ku banaan ficilada hamzatulwasligu uu awalkooga dhaco culima ma la garanaya hamzatulwasligu ficiladu awalkooga dhaco o maa tasadara hamzulwasli fiihi haddaad jadwalkeennii hore soo akrideen si fiican baa loo garanaya ow maa tasadara hamsulwasli fiihi war waa imisa culima wasan ahaan igu sheega waa sagaal iyo toban wasan sagaal iyo toban wasan buu sheekhu halkaa ku ishaarayaa ow maa tasadara hamsulwasli fiihi sagaal iyo tobankaasi waxa weeye sudaasigu imisuu ahaa sudaasigu horta sudaasigu imisu ahaa lix toban buu ahaa afar iyo toban ulaai ka yimid iyo labadii faclale ka yimid lix iyo toban lix iyo tobankaasi waa sudaasi oo khumaasigana khumaasiga ma qiyaaskiisa imise hamse jiray saddex saddexdii khumaasiga hamsaha sidan jiray infacala ifcalla iftacala saddexdii usiige sagaal iyo tobanka wixii an ye ahayn laba weji ku banaan markaad mudaaricaynayso indalaqa bal haddaba eeg waa khumaasi hamse site indalaqa mudaarice ta markaan ku mudaaricaynaya maxaan odhan tandaliqu haddaan doonana tindaliqu nuunku mudaaricee nandaliqu haddaan doonana nindaliqu hamse ku mudaaricee andaliqu haddaan doonana indaliqu wahaakada halkaana sheekhu sagaal iyo toban wasan oo wixii ya-da aan ahayn laba weji ay ku bannaan yihiin buu ku ishaaray ow amase maakii ka yimid uu ka ahaado tasadara uu awaloobay hamsulwasli hamsulwasli fiihi dhexdiisa awitaau ama taba uu awaloobay zaa'idan isagoo zaa'id ah awitaau zaa'idan haddaba awitaau zaa'idan ama tabaa iyadoo ziyaadaa bilowgiisa gashay buu ku yidhi hadday ta'du iso iyadoo zaa'ida bilowgeega gasho isna wixii aan ya-da ahayn laba weji baa ku bannaan waa in mise wasan awitaau zaa'idan markuu sheekhu tilmaamayo awitaau zaa'idan imise wasan bay noqonaysaa awitaau zaa'idan afar iyo tobankii aynu haynay un saddex inaga jara koob iyo toban ba ayaa ayaa loo jeeda sula eh, khumaasigu soo afar iyo toban ma ahayn afar iyo tobankii un baa laga jarayaa maxay afar iyo tobankii maxaa laga jarayaa culimo waxaa laga jarayaa un saddexdii hamsatulwasliga koob iyo tobanka soo hadhay sheekha waxaa la yidhi gabaygiisan waxaa laga reebayaa oo gabaygu soo gelayo laakiin khalada tarmasa ee wuxuu ina yidhi awita ubaa awaloobay zaaidan isagoo zaaida wax kastooo ta zaaida sita ayaa laba weji lagu banaynayaabuu ku yidhi tarmasa dee ta zaa'iday sidataa loomana jeedo tarmasa waa rubaaciyo waa qaybtii la daminayey tarmasa sow ta zaaida ma sidato tarmasa maxaynu wasankeega odhan jirnay tafcala baanu ta'daa zaa'id ahayd hadaba ta zaa'idaa awalowday loomana jeedo iyadu waa damba waa rubaacide rubaaciga ile meel baynu kaga nimide koob iyo toban wasan baa loo jeeda awitaau zaaidan waa koob iyo toban wasan koob iyo kusii dhufo markaad tiradeeda doonaysid koob iyo toban iyo soddon ma noqonayo ka horena sagaal iyo toban saddex ku dhufo ila waa hamsi iyo tadi iyo nuunkii oo saddex laba wejiye saddex kusii dhufo sagaal iyo toban saddex ku dhufo sagaal iyo toban saddex ku dhufo toddobiyo konton kanna saddex iyo toban saddex iyo soddon baan doonayaa toddobiyo konton iyo saddex iyo konton isku geyso sagaashan baan haynaa sow ma aha sagaashan baynu haynaa sagaashan ayaynu haynaa sagaashan qaybood ayaynu haynaa sagaashan qaybood awita uta ayaa awaloobay awitaau ta ayaa awaloobay zaa'idan isagoo zaa'ida awitaau ta ayaa awaloobay zaa'idan isagoo zaa'ida ka tazakaa oo kaleba weeye tazakaa awitaau zaa'idan ka tazakaa wa huwa isaga qad nuqila waa la soo naqliyey filyaa-i ya-da dhexdeedaa lagu soo naqliyey filyaai ya-da dhexdeedaa lagu soo naqliyey wa fii gayrihaa kayrkeedna waa lagu soo naqliyey in ulxiqaa haddii la haleeshiiyo biabaa ficilka abaa haddii la haleeshiiyo ow amase maakii haddii la haleeshiiyo lahu uu u sugnaaday alwaawu wow uu u sugnaaday faaan halka fa'da uu uga sugnaaday naxwu qadwajila qadwajilo oo kaleba weeye qadwajila mas'aladana culima bal hadda ila eega sheekhu wuxuu yidhi wahuwa damiirkaa wahuwa wuxuu ku dhacayaa jawaasulkasra waa kasrihii banaanaa eeg damiirkaa wahuwa wuxuu ku dhacayaa jawaasulkasra wahuwa buu ku yidhi kasra banaynta qad nuqila waa la soo filyaai baa lagu soo naqliyey yadii yaday liwan ka reebnay markii hore liayrlyaai baan soo nidhiye wa fii ayriha iyo ayrkeedba ayrihaada maad xasuusantihin waxay tahay waa saddexdii xaraf ee kale xuruuf anaytu yada iyo kayrkeed marka lagu yidhaah dee yada kayrkeed waa saddexdii kale haddaba waa filya waa ko filhamza waa laba finuun waa saddex fitaa waa afar afartaaba labadii weji waa lagu soo naqlinaya afartaaba labada weji ha lagu soo naqliyo filyaai wahuwa jawaazulkasraha qad nuqila waa la soo naqliyey filyaai ya-da lagu soo naqliyey wa fii gayrihaa kayrkeedna waa lagu soo naqliyo saddexdii kale ah waa goorma in ulxiqaa haddii la labadooda ya-da iyo kayrka biabaa ficilka abaa abaa marka la mudaaricaynayo xataa ya-dii laba wejile abaa haddaba mudaariceeya mar ya'baabaynu odhan marna yibaabaynu odhan marka yibaada yiibaa baad u bedeli kartaa hamsaad ya kasii dhig yiibaa haye bal hamse ku mudaarice abaa mar abaabaad odhan alif baa loo bedeli aaba marna iibaabaa la odhan ya baa loo bedeli iiba bal hadda abaa ta ku mudaarice abaa ta ku mudaarice mar tabaabaa la odhan taba marna maxaa la odhanaya tiibaabaa la odhan tiiba mar nuun ku mudaaricee mar na'baabaa la odhan marna maxaa la odhanaya nibaabaa la odhan niba wa huwa kasraha banaan qad nuqila waa la soo naqliyey filyaai ya-da dhexdeedaa lagu soo naqliyey wa fii gayrihaa gayrkeedna waa lagu soo naqliyey in ulxiqaa haddii la haleeshiiyo ulxiqaa alifkaasi waa litaniya wuxuu ku dhacayaa ya-da iyo kayrkii in ulxiqaa haddii la haleeshiiyo biabaa ficilka abaa haddii la haleeshiiyo ow amase maakii haddii la haleeshiiyo lahu uu u sugnaaday alwaawu waawi faaan halka fada ay uga sugnaatay ficil fadu ay wow tahay oo welibana facil ah naxu qad wajilo oo kaleba weeyi wajile wuu baay wajile macalyadii baa laba wajile wajile bal hadaba mudaariceeya mar iyo yiijalu labadaba yowjalu iyo yiijalu mar waxaa la odhan tawjalu marna waxaa la odhan tiijalu mar waxaa la odhan nawjalu marna waxaa la odhan niijalu mar waxaa la odhan awjalu marna waxaa la odhan iijalu haddaba maa lahulwaawu faaan markuu sheekhu yihi maa lahulwaawu faaan wow baa u sugnaaday oo halka fada ugu sugnaaday markuu ina yidhi mutlaq yaan xukunkaa loo qaadanine ficilo quraha lagu cadaadiyo oo sheekhuma isagaa shardiyey inay ficilo tahay waxaa laga qaatay tusaalaha qad wajilo markuu yihi ayuu wajiladii ficilo noqotay waxaa la ogaaday inuu ficilkan ficilo un looga baahan yahay waad ila fahanteen culima halkaa maxaa la xarakayni qodobka ah, su-aasha ah oo numberka labaada ila saddex qodobo quru mudaaricu ka hadlayabaynu nidhi mudaaricu muxuu ka hadlayaabaynu nidhi saddex qodob saddexda qodob qodobka koobaad muxuu ahaa mudaarica maxaa lagu bilaabanaya afartii xaraf ee xuruufu nati baa lagu bilaabay nimankaa jawaabteeni afartaa xaraf maxaa la xarakaynaya waxaa la xarakaynaya haday rubaaci galaanna damo wixii kayru rubaaciyo saddex iyo soddon wasanana fatxo qaarkoodna fadxiya kasro soo caynkaama hadda ka minaan bixin qabla alaakhirka mudaarica ka warrama culima qabla alaakhirka mudaarica xukunka ka hadlayaa wuxuu khaas u yahay waxaan hulaasi ahayn qabla alaakhirka mudaarica hulaasiga waynu soo dhiganay ficil awey qabralaakhirkeegu ficilo ah qabralaakhirkeegu waa kee de caynta maynaan soo dhigan ficilo caynteeda waxaa la xarakayni maynaan odhanin yaa garanaya beydkii tilmaamayey waftax mawdica alkasri fi lmabniyi min ficila eeg in caynkaa ah in qabralaakhirka in qabralaakhirka u ka soo hadlay ficila ficilana maynaan ka soo hadlin maxaynu soo nidhi fadama min facula lzam fi lmudaarici waftax mawdic eg waa la daminayaa qabralaakhirka haye facalana maynaan ka soo hadlin afar qaybood baan usoo qaybinay haddaba ulaaiga qablaakhirkiisa waan soo sheegnay eeg mudaaricii hore een ka soo hadlaynay xashwi baa la yidhaha mudaaric ma ahayn waayo mudaaricu saddex dhinac in laga hadlo ayuu u baahan yahay xarafka koobaad waxa laga dhigayo ka koobaad waxa la xarakaynayo qablaakhirka waxa laga yeelaya xarakadiisa keenii hore qablaakhirkao qurun buu ka laakiin maxaa ficilka laga horraysiinaya lagu furfuranay haddaynu ka hadalnay xuruufu anaytu maxaa la xarakayni haddaynu ka hadalnay qabla aakhirka maxaa la xarakayni ulaaiga waan soo dhiganaye wixii aan ulaai ahayn baan hadda halkan ku arkaynaa wa kasru maa qabla aakhiri mudaarici min dalbaabi yalzamu in maadiihi qad xudila ziyaadata taa'i awala wain xasalat lahu famaa qabla aakhiri iftaxan biwilaa wuxuu sheekhu yihi wakasrumaa xaraf kasrihii wa kasrumaa xaraf kasrintii qabla qaafkaasaa laiga shaday waa khalad qaafku muu idinka shadan yahay waa khalad lama shadayo qaafka wa kasrumaa xaraf kasrintii qabla aakhirimudaarici mudaarica aakhirkiisa hortii ahaaday mudaarica aakhirkiisa kaka horeeya in la kasrinayo min dal baabi baabkan marka uu ka ahaado waa baabkan hadda u dambeeyey yelzamu wuu waajibayaa in xudilo haddii laga manciyo maadiihi ficilkiisa maadi qad xudila laga manciyo ziyaadata taai ta ziyaadaa awalan awelkiisa hore wuxuu ku yidhi mudaaric kaste qabla aakhirka kasri haddii ta ziyaadaa aan lagu bilaabanin ta ziyaada ah haddaan lagu bilaaban qablalaakhirka waa la kasrin rubaaciga laba iyo labaatankiisu ta ziyaad amayna wadanin tarmasoo quraa wadatayo tarmasana hadda looma baahna waa laska kasrinaya laba iyo labaatanka rubaacigaba xarafka udambeeya kaka horeya waa in la kasriya eeada ka koobaadee laba labaatanka so maynaan sheegin xurufunaatida waa la xarakaynayo ka ka dambeeyana waa la kasrinaya maxaan idhaahdaa qaatala markaan mudaaricaynayo qaatala horta xurufu anaytu baad ku bilaabani waanad godi ku ka dambeeyana waad kasrini ku dhawaaqa yuqaatilu inta xarafeen ka aamusay ka labaad kamaanan hadal man ka hadlay ka labaad ka saddexaad kamaanan hadal kuwan ka aamusay maxaan xarakayn siday maadiga ahaayeen baan u dayni sidii maadiga qaatala qaafkaa kamaynaan hadal xarakadiisa sow maaha siduu maadiga ahaabaad u dayni qaatala alifkaa kamaynaan hadal sow maaha siduu maadiga ahaabaad u dayni qaatala mudaaricee ya xagga hore kaga darso yada godo qablal aakhirkoo ta'da ana kasri qaatala maxaan idhaahdaa yuqaatilu uqaatilu nuqaatilu tuqaatilu wax kaste oo ta ziyaado ah ayna dhicin waa la kasrinay marka la mudaaricaynayo xukunkani imise wazan buu ka hadlaya xukunkan horta hadda aan ka hadlaynaa imise wazan wey qabla aakhirku sidiisaba waa imise wazan saddexdii ulaasi un baynu iska saarnay shan iyo kontonka wazan imisaynu iska saarnay shan iyo kontonkii wazan saddexda ulaasi un baynu saarnay oon soo dhiganay imisaa soo hadhay labiyo konton labiyo kontonkaasi waa koob kontonkii masiidka ahaa iyo xabadii mujaradka ahayd ee faclala labiyo kontonkaa wasan buu xukunkani u gaar yahay labadii xukun ee horena waa la wada lahaa macalulaaigaa la lahaa mayla fahanteen culima halkaa hadda sheekeenna waxaa lagu yar qabsaday markuu xukunkan ka hadlay wuxu wa kasru maa qabla aakhiri mudaarici mindalbaabi ereygaa mindalbaabiyaa lagu qabsaday mindalbaabi min da daadani waa ismu ishaare ismu ishaaruna wuxuu u noqdaa adamiir wasmu ishaara gaaliban yarjicaani ilaa aqrab lmadkuur shay lasoo sheegay ka ugu dhow baab lasoo sheegay baabka ugu dhow buu unoqonaya min dalbaabi waa baabkee markaa waa baabulmaiid dhahde haddaba kasrahan baabulmaiid u gaar maahe faclalada mujaradka ah xataa lale faclalada mujaradka ah ayaa xataa lale min dalbaabidan sheekha waxaa la yidhi maiidkiibuu ku khasisay xukunkan faclalana qablaakhirkeyga waa la kasrinaya oo way la leedahay faclalada mujaradkee rubaaciga adee way la leedahay sheekha badrudiinka aabihii wuu u cudurdaaray halkan markuu marayey madhaysin badrudiin bal hadda eega mindalbaabidaa wuu qabanaya wlmuraadu mindalbaab maa zaada he alaa alaaati axruf allahu akbar wuxuu yihi aabbahay wuxuu uga jeedaa buu yihi mindalbaabtan wixii saddex xaraf ka badan oo xataa faclalaa soo gelaysa oo masjid ugama jeedo buu yihi waxaynu leenahay badrudiin khayr allaha siiye taxakumka lama ogola taxakumka lama ogola shaygu waa shayga m waxaan lagu macnayn karin haddaad ku macnayso waa khalad waxaynu leenahay min dalbaab maa zaada calaa alaaثati axruf yaa uga jeeday baa la odhanaya waxaa la macnaynaya wa luqa acarabiya qofka niyadiisa lama oga niyadiisa maa la og yahay laakiin adig maxaad macnaynaysaa hadalkani wuxuu luqada macno ku leeyahay baad macnaynaysaa ereyga min dalbaaba qaacidada ka qoran xagga ismu ishaaraha marka la isticmaalo waxa weye haalib yarjic ilaa aqrab اmadkuur waa baab mazid halkani haddaba sheekha waxaynu leenahay faclala wuu iska saaray inankaasi aabbihii buu cudurdaarayo faclala si ay usoo gasho ayuu yihi wuxuu uga jeedaa min dalbaabka wixii saddex araf ka badan buu yidhi mayla socotaa maynu sheekha saa maynu ku macnayn karna kuma macnayn karayno bedrudiinku wax sax isleeyahay laakiin dee meel luuqluuqa she qofku way adag tahay lama lama qasbi karo cibaarada cibaarada halkaa ku qoran ee min dalbaab ah lama qasbi karayo labada waxa ka fudud inaynu nidhaa ilan shaygu wuu dhacaaye bashar baynu nahay sow ma aha bashar baynu nahay waxaa ka fudud in la yidhaah sheekha aqoon la-aanka ahayn aqoon la-aanka ma ahayna ka qabsaday gabaygu sow kama qabsanin oo mindalbaab beydkii uguma saxmin waxaynu odhanaya intii badnaydna wuu sheegay oo koob iyo labaatankii masiidka ahaa ah faclale ee mujaradka ahaydna wuu ka aamusay baynu odhanayna wuu ka aamusay laakiin lama diidayo halkanay ku jirtaa wa kasrumaa xaraf kasrintii xarafka oo qabla aakhirimudaarici mudaarica aakhirkiisa hortii ahaaday min dalbaabi baabkan masiidka isagoo ka ah yelzamu wuu waajibayaa kasrahaasi waa goorma marka la kasrinayo waa ficilka haddii ta laga ilaaliyo ta ziyaadaa in xudila haddii laga manciyo maadiihi maadigiisa qad xudila laga manciyo ziyaadata taai ta ziyaadaa awalan awalka hore lagu ziyaadiyo haddii awelka hore ta ziyaadaa laga ilaaliyo buu ku yidhi sheekhu ziyaadata ta haddii laga ilaaliyo waa koob iyo tobankii wasan koob iyo tobankii wasan waxa aan ahayn waa imise haddaba koob iyo tobankii maxaan ahayn koob iyo culima maxaan ahayn waxaan ahayn soddon dee koob iyo konton buu masiidku ahaaye koob baa ta ziyaadaa wata khumaasigii baa ta ziyaadaa wata maxaa soo hadhay soddon baa soo hadhay soma ille saddexdii ulaasi waynu iska saarnaye soddonka soo hadhay waxaad u geysani uun faclaladii mujaradka ahayd u geyso koobiyo sodon wasan ayaa qablalakhirka la kasrinaya istakfara maxaad samaynaya istakfara haddaba qablalakhirka eeg istakfara horta xurufu anaytu baad ku bilaabani waanad fadxini qablalakhirkana waa inaad kasrisaa maxaa odhan istakfara yastakfiru inta soo hadhayna sideedii hore aad u dayni indalaqa maxaan odhan indalaqa wuu tegey yandaliqu egeg inta aan laga hadalla sidii maadiga ay ahayd baad u daysanaysaa tabtii maadiga wixii maadiga iyo mudaaricu ay ku kala duwan yihiin umaan ka hadlaynaa walow kasrahaa qablalaakhirku muqadar ba ha ahaado maxay kasrahaa qablaalaakhirku he muqadar ba ha ahaado oo goormuu muqadar noqonayaa talow kasraha qablalaakhirku waa hadduu muctalulaakhir istiqaamo oo kale istiqaamo mudaaricee yastaqiimu qablaakhirkii miyuuna reebnayn hadda ya reeban yastaqiimu asalkeega yaa sheegaya yastawimu yastawimu waa kasri hadda soo baxay ikhtaara bal mudaariceeya ikhtaara yakhtaaru yakhtaaru yakhtaaru yaa mudaaricaynaya hadda yakhtaaru yakhtayiru yakhtayiru ila khayr buu ka yakhtayiru abigaasasraa mudaacafkana waa sidaasoo kale muqadar buu noqonaya mudaacafka aadda yaa mudaaricaynaya aadda wuu diyaariyey yucidu waaba mudqamkii xare qablaakhirka ahaa yucidu asalkiisa sheeg yudidu yudidu wahaakada wa kasru maa xaraf kasrintii xarafka oo qabla aakhiri mudaarici mudaarica aakhirkiisa hortii ahaaday min dalbaabi baabkan markuu ka ahaado yelzamu wuu laazimayaa kasrahaasi in xudila hadii laga manciyo maadiihi maadigiisa qad xudila laga manciyo ziyaadata taai ta ziyaad ah haddii laga manciyo awalan awalka hore lagu ziyaadiyo koob iyo soddon wasan baa halkaas soo galay markaa koob iyo soddon wasan wain xasalad hadday uxasisho lahu ficilkaa hadday mudaarica ay uxasisho tadii mudaarica haddii xagga hore ta ziyaadaa lagaga daro ficilka maadi haddii ta ziyaadaa xagga hore lagaga daro wain xasalad hadday u xasisho lahu ficilka maadi tadii famaa ka qabla aakhiri aakhirka hortii ahaaday ka qablalaakhirka ah iftaxan iska fadxi fatxan fadxo multabisan ku maran biwilaain xidhiidh fadxooyin xidhiidhay isku hagaaji ta ziyaadaa hadduu qaato qablalaakhirka waa la fadxini tacallama maxaan idhaha tacallama tacalama maxaan idhaha sawta ziyaada ma sito qabla akhirka waa inaan fadxiya maxaan idhaha yatacalamu biwilaayin buu ku yidhi fadxooyin badan baa xidhiidhay yatacalamu bal lan ka horreysay hadda lantii wax nasbinaysay lan yatacalama yataala lan yatacalama waxa weeye imise xaraf waa lix xarafe lixduba mayna fadxisnayn ee waa shan xaraf marka mudqamka laga tago shantuba mayna fadxisnayn lan yatacalama kelmaddaa dhammaan way wada fadxisan tahay lan yatacalama waar biwilaain bu ku yihi iftaxan biwilaain fadxooyin xidhiidha ayaa halkaa ka soo baxaya fadxooyin xidhiidha way wada fadxisantay markaa kelmadii takalama maxaad odhan yatakalamu ka u dambeeya iska goda haddaad doonto yatakalamu takharaja maxaad odhan yatakharaju mararka qaar buu sukuun kala dhex geli karaa taqaatala maxaad taqaatala yataqaatalu oo sawka sukuun xaraf kala dhex galay maxaa lo odhan jiray asaakin maanic hayru xaajiz baa la odhan jiray xaajiz ma aha wuxuu ku yidhi wain xasalad haddii ay u xasisho ta'du lahu ficilka maadi haddii ay u xasisho wain xasalad haddii ay u xasisho ta'du lahu ficilka maadi hadday u xasisho famaa xarafka qabla alaakhiri aakhirka hortii ahaaday iftaxan iska fadxi fatxan fadxo multabisan ku maran biwilaa'in xidhiidh fatxooyin idil baa xidhiidhay waa imise wasan imise wasan buu beydkaasi ka hadlayaa culimo koob iyo toban wasan buu beydkaasi ka hadlayaa koob iyo toban wasan ayuu beydkaasi ka hadlayaa koob iyo tobankaa wasanna halkaa inoo fadxiya markaa koob iyo soddon wasanna kii horaa ka hadlay kanina koob iyo toban wasan buu ka hadlay bartaa ayuu inoogu joogayaa cashirkeennii wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam su inoo yar soconaya culimo su-aalaha istaagaya nacam ha Eh, soo yaro dhawow waxaa la samaynaya xaaji eh, waxaa lagaa raba mataqaana bes bartaadaa iska joog waxaa lagaa rabaa waxaad sheegaysaa rubaacigu imise wasan buu lahaa a imise wasan buu rubaacigu lahaa ya rubaacigii masiidkaa imise wasan buu lahaa ya laba wasan waryaah maadan soo akriyine haye haye bal su-aasha aan dhaafo ardaygaasi rubaacigu laba wasan buu lahaa buu yidhi he maad ka noqotay rubaacigu mise wasan buu lahaa khumaasiga uga gudub khumaasigu mise wasan buu lahaa ya waan maqnaayaa ah, ah. waay gudiyeyde waa inaynu wax qabanaa waa inaan yeelanaa maxaan ku idhaahdaa ganaax waa inaan samaynaa xaqiiqatan qofka qofkaan akriyin xeerba waynaan ka yeelanaa ka soo roganaa yaa ardaygaa caawinaya dame ardaygaa yaa caawinaya joog joog waa su-aali kuma dhammaane arday weli aan kitaabka haysan baan rabnaa arday aan kitaabka eegin ilan ardayga su-aashaan weydiiyo haddii kitaabka hoosta laga sii yar eego waa laga laga qaadanaya soo maaha qofaan eegin umaa raba haye isyartaag cabdirazaaq waxaa ku weydiinaya rubaacigu mise wasan buu lahaa koob iyo labaatan kaba noo sheeg sheeg actria may koob iyo labaatan kaba sheekh waa la rabaa cashir baynu intaa ka dhiganaye yaasiinow ma ma istaagaysaa koob iyo labaatan kaba ha kitaabkana isku yar laaf hadduu ku qoran yahay waaye jazak allah khayr ha aclama eeg aclama iyo waala waa tusaalayaale wasankooga ayaan ayaa sii fiican afcal jazak allah khayr afcala faacala facala aclasa hadda mid baad ka tagtay ma la socdaa tartiibkii kitaabka haye cadyadda wasanka gisheen maxaa tidhi facyala haye faclasana waan kuu hayaa shan baan kuu hayaa hadda safcala haye lix baan kuu hayaa ya maxaa tidhi oo maxay ah horta faclala way jirtaa faclasa waad sheegtay faclasiya safxala shan baan kuu hayaa ya faclasa soo maaha waan haya waad sheegtay ha faclasa waa <laughs> waa khalbasa shan baan hayaa maye eeg waxaan hayaa saddexdii qiyaaska ahaa iyo iyo saddex kalaan hayaa lix baan hayaa cadyadiya khalbasiya sambasa saddexdaaba waan kaa haya faclasiya safcala iyo iyo facyala iyo saddexdii qiyaaska lix baan ku hayaa si cashwaaiya u tiri doonto hafcala haye afcala haye tafcala haye waad saxan tahay waad saxan tahay hadda wasankaad sheegtay waa mid jira factala haye toban baan hadda ku hayaa koob iyo toban baa dhiman iyo hafcala kala jira facmalahaye labiyo toban baan ku hayaa sagaal baa kuu dhiman sheekh yaasiin iska fadhiista saddexdiinuba iska fadhiista aad baad umahadsantiin kitaabka qur-aanka inoo soo qaada shan daqiiqaynu haysanaaye shan daqiiqo inoo soo qaada qur-aan iska fadhiya dhowr qofunbaa soo qaadaye inta u dhowunbaa soo qaadaye suuratu ibraahim baa ii soo baxday suuratu ibraahim ardayay suuratu ibraahim baa ii baxday bal hadda ila socda suuratu ibraahim hadda ficil kaste oon aragno waynan wasankiisa sheegi karnaa suuratu ibraahim lam r kitaabu anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min aulumaati ila nuur biidni rabbihim ila siraati اlcaziizi اlxamiid aayaddaa laba ficil baa ku jira labada ficil ee ku jira mid baa mudaarica weli maynaan gaadhin mudaarica kitaabun anzalnaahu anzala waa wasankee anzala anzala waa wasankee afcala waa rubaaci xarafka zaayidka ah waa hamsaha koobaad ma kolkaa qiyaas ba mise samaaci xabaddaa qura ayaa ku jirta masiidkeenii allahi allahi aladii lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض waweylu lilkaafiriina min cadaabi shadiid الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد aayadda saddexaad marka aan doonayno aayadda saddexaad waxaa ku jira yastaxibuun inaga dhaaf maynaan gaadhin waa mudaarice yasuduuna iyo yabquuna labadaa ficil yaa garanaya maadiyadoodii waa hulaahiyo horta labadaasi may yasuduuna iyo yabquuna ma noocun yudamba ma noocun yugtaxba ma noocun yugsarba ma noocun dulwajaynba yaa garanaya maxaa tidhi waa mudaacaf laazima waa qaybtii shaadka ayadee dulwajaynka mise shaadka maxdiga ah shaadka maxdiga ahaa wajaysadabaa qornayd be waa yahay haye yabquun waa nooc yugsar waa shuhrat اlkasra waa caynka qaynkan waxaa loo gaday wowga dartiya yabqi buu ahaa kasru haysanayay yabqi may waa shuhratulkasro shuhratulkasru noqday wma arslna min rasuuli ila bilisaani qowmi liyubayina lahum fayudil اllahu man yashaa wayahdii man yashaa wahwa alcasiiz alxakiim aayaddaana hal ficil maadi ayaa ku jira oo oo maziide waa kee waa arsalna arsala waa wasankee arsala waa afcala xabadda ziyaadadiihina mudaaricyo fara badan baa ku jira liyubayine iyo fa maynaan gaadhin yashaau laba jeer bay ku jirtaaye waa mashaad ba mise waa qiyaas shaad wasankay ku timid yashaauna yafcalu asalkii yashaau ay ahaydna yashya yahdii waa wasankee yafcilu noocun yugsar imise qaybood buu ahaa lixdii qaybood waa midkee muctalulaami bilya imise ha imise imisaa ka shaadoobay yahdiida labada wasan maxay kala ahaayeen abaa iyo qala shardigiisu muxuu ahaa anlaa yakuuna xalqiya alcayn ma sha allah walaqad arsalnaa muusa biaayaatina an akhrij qowmaka min aulumaati ilى nuur wadakirhum biأyaami اllah ina fii dalika laaayaati likuli sabaarin shakuur arsalnaa baa soo laba noqotay akhrijtuna akhraja bay ahayd oo waa lamidu waa la wasanuun dakirtu dakara bay ka timi dakara dakara wasankeega sheega bal waa facala akhrajana wasankeega sheega afcala waid qaala muusa liqowmihi dkuruu nicmat allahi calaykum id anjaakum min aali fircawna yasuumuunakum suuءa alcadaab ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم آيادا قرآنك واحد فيرستا أنجاكم أنجا وزنك أنجا وزنك أنجا وأفعل أنجا وأفعل ومعتل الأمي بالواو النجا ينجوبا أفعل لقد أنجا كم تنوا وزنك كم ضميرك صرفكم كهضلا كم تضميرك صرفكم كهضلا wsr lagamaba hadla dhaha sarfigu kama hadlaba dhaha haye waxaad u fiirsatiin yudabixuuna waa dabaxa dabaxa wasankeyga sheega facala oo mudaarica waaban dhiganaye maxaa aan tagnay mudaarica laftiisaynu dhiganaybe waa kan hadda aynu dhiganayna yudabixuuna waa wasankee yufacilu waa yufacilu waa dabaxa baa yufacilu rubaaci bay ka timid fa yudilu llahu man yashaa yudilu waa wasankee yufcilu bay ahayd yufcilu ilan yudlilu bay ahayd yudlilu waa afcala buu ka yimid markaa adalla aayadda kale yastaxyuun waa wasankee yastaxyuun yastafciluun waa istaxyaa oo istafcalaa wain taadana rabukum lain shakartum laaziidanakum taadana waa wasankee taadana waa wasankee tafacala maxaan ku mudaaricaynayaa taadana yataadanu wa qaala muusa in takfuruu antum waman fi lardi jamiica faina allaha laganiyun xamiid in sha allahu tacaala ardaya iska soo eega waxa mudaarica iyo waxa maadi ah iyo waxa masiid ah iyo waxa mujarad ah dhammaan halka ayuu inoogu joogayaa wa shukran jaziila